waxaa jira wakhtiyadii dadka muslimiinta uu ku dhacay dibidhacu ama dad badan oo muslimiintii diintoodii ay ka fogaadeen waxaa dhacay inuu islaamku ku soo koobmay in badanoo ka midi masaajidka gudihiisa isagoo laga yaabo masaajidka inuu uga baxayay qaab nadariya yacni dars cilmiya isagoo ah oo ama kitaab la sharxayo qur-aanah ama sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo labadaa wixii kasii sii dhambalmaya ah. oo ay culammada muslimiintii markaa masaajidka gudihiisun ku sharxayaan laakiin aad mooddo masaajidka dabadiisa ama shaarica islaamiga ah in uu yaraaday ku dhaqankii ay muslimiintu ku dhaqmayeen waxaa bilaabmay markaasi waxay maanta culammada ku tilmaamaan aلصaxوa alislaamiya ama baraarug islaamiya baraaruga kan qaybtiisa ugu weyne waxay ku saabsanayduun laba shay baan odhan karaa oo ah islaamka inaan lagu soo koobin masaajidka ee dadka muslimiintaa ah in la baro ow khaarij almasjid uu baxo ama in la heli karo shaaric jid muslima guri muslima bulsho islaamiya dowlad iyo qaabdhaqan islaamiya waxaa ee saxwada islaamiga ay in badan ku dadaalaysa ee casrigan ah, waxaa kisnoo kaloo ka mid ah in islaamka laga faydo oo laga saaro waxyaabaha aan ka tirsanayn ee dadka dhaqamadiisu ay ku soo kordhiyeen waxyaabaha shawaa'ibta ama aan ka tirsanayn islaamka ee ama bidac ama dhaqamo ama waxyaaba dad iska haystay uuna markii dambena loola dhaqmay inuu islaamka ka mid yahay xaqiiqa ahaana aan ka mid ahaynna in laga saaro waxaa haddaba in badan jirta taa samaynteedii la dayey tajaarib badan baa laga dhaxlay ama waxyaaba badan baa ka dhashay waxaan doonayaa markaa inaan tilmaamo bal wijhatu nadar ka mid ah sidii loogu liibaani lahaa inuu islaamku meesha tanna u baxo dhibina aanay ka imanin waxaa in badan dhacday dadka muslimiintaa gaar ahaan dhallinyaradu dhallinyaro waxaan u jeedaa wax allaaliya waxaan ahlulcilmiga rasmigaa ahayn markii wacdigu batay ama xamaasgelintu ay tiro badatay ama ta'alum yacnii dadka oo ka gubtay dhibtan muslimiinta haysata iyo mashaakilka intan uu leegyahay iyo saa muslimiintaa loo tunjaleecsaday ama loo gumaystay markay dadku arkeen hawraat inay bilaabmeen ama dadku ay in badan ka xamaasoodeen iyagoo jecel inay islaamka dabadda gaadhsiiyaan waxaan rabaa markaa inaan tilmaamo si uu debaddaasi u gaadho wax waxyaabaha ugu fiican aynu u baahannay maxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo baahiyaad ka mida in dadku tilmaamo laakiin waxaan jeclay un inaan sheego bal anigu kuwa iigu muuqda inay ugu muhiimsan yihin shayga koowaad waxaan u arkayaa inuu yahay alcilmu الsharciyi الraasikh iyo aliimaan alqawiyi almatiin waxa koowaad aynu u baahannay inuu yahay aqoon diineed oo rusuukh ula socda aqoon diineed oo qoto dheer waayo waxaynu rabnaa mujtamacaad dhami siday u fakerayeen siday u dhaqmayeen siday wax u arkayeen siday wax u tarbiyadaynayeen qaab dhaqaaleedkay u noolaayeen afkaarta siyaasiga ay rumaysnaayeen siday alle u caabudayeen ama cibaadaadka qaabkaay ula imanayeen waxoo dhan in wax laga bedelo oo lagu toosiyo inay noqoto oo qura siduu waxyigu sheegayo in waxaasoo dhan laga dhigo siduu alla sheegay subxaana wa tacaala can ariiqilwaxyi uu inoogu soo sheegay nebi muxamed calayhi asalaatu wassalaam uu inagu soo gaadhsiiyey maadaama waxa la raadinaya ay taa tahay wax fudud maaha ma aha qadiyad xamaas uu ku filan yihi ma aha qadiyad qofku intuu qiiroodo dabeetana qiiradan ay caalamka caalamkao dhan bedeli karayso ee waa qadiyad u baahan baynu leenahay cilmi sharciya oo raasikha walidaalik wax kasta ama acmaal kasta oo tajaarib isaxwa markaad u fiirsato aanay hogaamin ama aanay horkicin dadkii ahlucilmiga ahaa ee la arko in ahlucilmiga inta masaajidka laga tegay shabaabku uu hogaamiyey akhtaadeeda tiro badatay atajriba baa sugtay xamaaskii tirada badnaa ama ha noqdo acmaal siyaasiya kuwaas ama ha noqdo acmaal jihaadiya waxaa laga yaaba inaad aragto acmaal jihaadiya oo mashruuc asalkeedu ahaa laakiin waxyaabay ku dambaysay markaad aragto aad aad u naxayso waxaa la mid ah acmaal siyaasiya oo laga yaabo asalkeedu inuu mashruuc ahaan lahaa laakiin waxay ku dembaysay iyo tamayuca ku dhacay markaad aragto aad aada uga naxayso asbaabta ugu weynaan u celinaya waxa weeyaan waxaan la kicin ahlu cilmigiiyo waxaa la kacay shabaabkii waxaynu leenahay masaladani waxay u baahantay inaynu in badan u fiirsanno sidaa awgeed waxaan leeyahay laba shay baa muhima in cilmi sharci iyo iimaan dhaba la helo kow inaan loo banbixin fitnada inta aanad istikmaalkaaga cilmigaa samaynin waxa laga yaaba inad tiraado dee cilmi bal maayo haddaba meeshaa la fadhiya la fadhiin maayo waxbaa la dhiganayaa waa loo hub samaysanaya inaad fitanka xambaarin ama aanad dhex gelin adigoo aan mu'ahal u ahayn adigoo aan u tababarayn siday kuula egtay camal kasta shaqo kastoo qof loo diro aan trainid ahayn noloshan dunida caadigae bracticalka ah waxaynu ku naqaanaa qofna wax laguma aamino ilaa iyo inuu noqdo mooyaane in loo train garayo lama yidhaahdo waa ninkan ebel gaadhina wuu u baahan yahay lacagna wuu haystaa gaadhina wuu samayn karayaa waddooyinkiina magaalada way ku yaalliina ha iibsadoo suuqa ha eriya iska sii daaya war ka daada may wuu iska sixi doonaa aakhirka kolba meel maruu ku dhufto way iska saxmi doontaayee gaadhiga ha la wado ish macquul xataa haddaad ku barato sidaas waxaad baratay adigoo carriga baabi'iyey adigoo dhibtaadu ay tiro badatay waxaa ka fududa adigoo koors yar qaata oo driving liisans gaadha oo dabeetana si fiican u barta oo adigoo markaasi caalimku oo wixii garanaya aad isku dayda inaad hoggaamiso waxaan taa u leeyay dukhuuli اlmujtamac aan dhaqan islaamiya wadan loo dhex galo siyaasiyan ama iqtisaadiyan ama haqaafiyan waa bandhig aad naftaada u soo bandhigaysa lilfitani walimtixaan adigoo aan garanaynin inaad wadato mu'ahalaadkii imtixaanka inaad kaga gudbaysay iyo inaad iyo inaad ka gudbi karaynin nolosha horta waa imtixaan weliba tan dambe imtixaankeeduna wuu sii badanayaa walidalik baa xadiidkii abu daawuud iyo ibnu maaja ba warinayaan albani tasxiixinayo wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ina bayna yadayi saaca fitanan ka qiطaci اlleyli اlmudlim yusbixu rajulu mu'mina wayumsi kaafira wayumsi mu'mina wayusbixu kaafira yani xadiidkan wuxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam inuu iman doono fitan habeenka mugdigiisaoo kale la midi fitankankani inuu yimi iyo inaanu iman astaamo aad ku arkaysa maxaa ka mid a waxaa ka mida buu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku wuu waa bariisan doonaa isagoo mu'mina wuu galabaysan doonaa isagoo haddana gaaloobay wuu waa bariisan doonaa isagoo haddana mu'mina wuu galabaysan doonaa yacni isweydaar maxaa keenaya waxaa keenaya dadka oo aan helin cilmigii raasikha ahaa iyo iimaankii fiicnaa isagoo aan helin inuu amwaaji lfitan u qaado sida awgeed baa xadiidka kale saxiixii abi daawuud uu soo saaray wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam yataqaarab الzamaan wayanqus اlcilm watadharu اlfitan wayulqa الshux wayakuru اlharaj xadiidkaa wuxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam inay dhici doonto taqaarubu zamaan inuu dhici doono zamanku inuu soo yaraan doono o isku dhadhowaan doono ama barakadoo laga qaado ha noqoto ama physicaliba labadan maanta synis ka warranta qaar baa le physicaliba xataa uu sii yaraanaya laakiin haddaynu iskaba dhaafno physicalka wakhtigu hadduu iska barako beelo si unbuu tiro yariyey uun maalintiiba aanad u xisaabin karaynin wuxuu nebigu ku sheegayaa waxyaabaha la arki doono inay ka mid tahay yanqusu alcilm watadhar alfitan labada qadiyo israaciya u fiirsan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy cilmigaa yaraanaya fitanka soo baxooduna wuu tiro badanaya waa laba qadiyo inta badan wada socda daad aragta meel fitanka iyo mushkilaadku badan yihiin jahliguna wuu la badan yahi weeyaan marka jahligu tiro bato ayaa iyadana fitanku inta badan tiro bataan wayulqa shuxu yaksuru اlharaj waxaa kaloo nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam bukhliguna inuu adkaan doono oo lala kulmi doono bukhli adag dilkuna inuu iska badan doono waxaan leeyahay markaa maadaama cilmi sharciya oo raasikha loo baahan yahay in acmaasha islaamiga cawaatif lagu wado iyo xamaasad keliya iyo qiiro iyo murugo un wax laga murugooday waa laga habboon yihi bal ee nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka bnu maaja warinayo ee xasanka ah albaanina saxiixadiisa uu ku soo saaray wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam laa yenbagii limu'minin an yudila nafsah qaluu wakayfa yudilu nafsah qaala yatacarad min albalaa'i lima laa yutiiquh wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma cuntanto qofka muslimkaa ah inuu naftiisa duleeyo qof muslimi naftiisa inuu duleeyo ma aha buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxay weydiiyeen saxaabadu ilaahay rasuulkiisiiyow sidee baa qof muslimi naftiisa ugu dullaynaya kayfa yudillu nafsah say u dhici kartaa qof inuu naftiisa duleeyo dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi yatacarad min albalaa lima laa yutiiqu imtixaanaadka iyo fitanku isu bandhigaya waxaanu xambaari karayn inaanu awoodi karin ayuu isku maqiiqayaa marka wax daaqadaada ka badan adigu haddaad samayso oo aad fitan ka tiro badan la isu bandhigto adaa mashkiladda isu keenay nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam markaa war qofku waxaanu xambaari karin oo aanu awooddeeda lahayn inuu wado yuu isa saarin walidalik baa xadiidkii bukhaari xataa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wahuwa almujaahid isagoo ah mujaahidkii ugu weynaa muslimiinta ayuu asxaabtiisii markuu dareemay qaar ka mid inay aada ugu muraaqaysan yihin inay cadowga hore ula kulmaan ayuu wuxuu ku yidhi laa tatamanaw liqaaءa alcaduw waan cadowga inaad la kulantaan ha tamaninin oo waxba ha isku sii adkaynina buu nebigu leeyay wasalu اllaha alcaafiya ilaahay waxaa weydiisataan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam caafimaad alcaafiya ilaahay weydiista faidaa laqaytumuuhum fasbiruu laakiin hadduu dhaco oo dadka muslimiinta iyo gaala iska hor timaaddo oo jihaad yimaaddo fasbiruu maxaa loo leeyahay ha ku degdegina waxaa loo tilmaamayaa waxa weeyaan qofku fitanka waxaanu qaadi karin inaanu ku degdegin walidaalik baa ibnu baaal sida uu saaxib ilfatxi ka soo naqlinaya wuxuu leeyahay xikmat الnahyi ana almar'a laa yaclamu ma ya'uulu ilayhi اlmr waxaan loo nahiyey xikmada ka dambaysa waxa weeyaan buu yihi qofku waxaanu ogeyn cidhibtiisu meesha ay ku dambayn doonto haddaad fitnada dhex gasho aanad garan karin cidhibtaadu meesha ku dambayn doonto waxay la mid tahay buu leeyahay xadiidkani wa huwa nadiiru su'aali اlcaafiya min alfitan waqad qaala صadiiq laan ucaafiya faashkur axabu ilaya min an ubtaliya faasbir in qofku awqaat اlfitan uu xaqa asiibo waa shay aada u muhima waa shay weyn walidalik buu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay alcibaada fi lharj ka hijratin ilay wakhtiga harjiga iyo dhibta badan ee ay cibaadadu qofka muslimkii sameeya waxay la mid tahay buu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam hijro aniga laysoo hijrooday yacni awqaat ilfitan inuu qofku asiibo xaqa waa shay aada u weyn maxaan qadiyadatan uga jeedaa qadiyaddan waxaan uga jeedaa waxa weeyaan matlabka koowaad ay dacwadani u baahan tahay waxa weeyaan in dadka raba inay xambaaraan si fiican inay u daraaseeyaan oo u gartaan cilmiga sharciga ah, oo azaadka dhabta ah ee lagama maarmaanka ah waxaan uga jeedaa inaan leeyahay qofku fitnadu ama imtixaanku inuu qofku u banbaxo oo guulaystaa waa wax weyn laakiin adigoo aan cuddadiisii wadan inaad u banbaxdaa waa wax waxun fitnada adigoo aan wadanin traininkaad kaga bixi kari lahayd adigoo aan weli cababilityga adigoo aan weli awooddaa yeelin inaad u banbaxdaa waa wax adag waxaa laga yaabaa axaadiista qaarkood markaa aragtaan inay idinla fududaato bal laba xadiid baan idin tilmaamaya waa laba xadiiso aa wada taqaaniin saxiixaynka ku soo arooray labada xadiid waa xadiidu halaaثa fi اlgaar aa wada garanaysaan iyo xadiidu sabca fi dili yowma اlqiyaama labada xadiidka hore wuxuu sheegayaa saddex nin oo safray oo god jirsaday ama u hoyday oo dhagax ku soo dumay saddexda nin nin ka mida qisadii un baan uga danleeyay toddobada dambena mid ka mid un qisadiisa uga danleeyay maxalu shaahidkan markaa labada xadiis baa ka qaadanaya saddexdii nine godku ku daboolmay mid waliba camal saalix ah oo uu sameeyey buu ilaahay ku baryayaa subxaana wa tacaala camalkaasuu ku tawasulaya ilaahay ku baryayaa inuu ilaahay dhagaxan kaga fujiyo ka koowaad ama saddexda nin midi wuxuu ku bariyey camala biru lwaalideyn labadiisa waalid inuu u samafalay ka kalena wuxuu ku bariyey ee u dambeeya in uu shaqaalihiisa ilaalinayay xuquuqdooda oo nin shaqaalii intuu hanti uu lahaa kaga tegay inuu u hayey oo u kobciyey oo u tiro badiyey oo dabeetana ku wareejiyey yacnii dadkii u shaqaynayay xuquuqdooda inuu si fiican u ilaalinayo ammaano wanaagsan u lahaa ka saddexaad oo a maxalu shaahidkan u socda wuxuu ilaahay ku baryey subxaana wa tacaala camal ah inuu fitno u banbaxay oo uu ka guulaystay muxuu sameeyey wuxuu leeyay gabadh inadeertay oo aan jeclaa baa jirtay oo aada u qurux badnayd oo aad agteyda looga jeclaa dabeetana in badan buu gabadhaasi isku dayay inuu si xun ula dhaqmo oo sifo aan sharci ahayn inuu ugu tago gabadhii way diiday way abaarsatay markii dambe abaar baa dhacday abaartii waxay sababtay gabadhiiyo baahan iyo isagiiyo adduun haysta inay isku soo baxaan inuu wax weydiisatay dabeetana inuu yidhi waxbaan ku siinaya anaa xoole kaa dherginaye ii oggolow naftaadii baahidii inay ku qasabtay gabadhii inay isudhul dhigto dabeetana wuxuu siiyey boqol iyo labaatan diinaar oo dahabah boqol iyo labaatan diinaar waa imis times four point twenty five ku dhufo waa haaf kiilo in ka badan nuskiilo dahaba ah in ka badan weeyaan nuskiilo dahaba ah buu siiyey gabadha tan si uu la kulmo nuskiilihii dahabkaa markuu siiyey kadib gabadhii way ogolaatay laakiin markii ficilkii aanu samayninoo qura ayaa waxay weydiisoo tidhi waryaahe ilaahay ka baqo oo waxaan xalaal ahayn ha yeeli yacni ilaahay ka cabso subxaana wa tacaala oo gabadhan bikradeeda xaaraan ha ku jebinin ninkii ilaahay buu xasuusta uu iskaga tegey deetana wuxuu leeyahy ilaahu inaan dartaa uga tegey oo adiga makhaafadaada daraaddeed inaan uga baxay godkan dhagaxa nagaga fayd ilaahay wuu ka fayd waxaa laga yaaba aduu markaad xadiidka akhrido inaad qiimayso tidhaahdo camalkan ninkani sameeyey muxuu ahaa zinu ku cararay deetana u ka soo noqday wadhabas wax kale may kaaga muuqdaan ninkani zinu raadceeyey raadceeyey raadceeyey markuu albaabkeedii gaadhayna dib buu uga soo noqday waxa ka muuqda shay runtii haddaad u fiirsato aada u khatar ah waxa weeyaan ninkani waxaa ku dhacay fitnu isu bandhiga laakiin wuu ka guulaystay fitan ayuu galay laakiin fitnaduu ka guulaystay fitno intay kugu dhacday inaad guulaysataa waa wax aada u weyn ibtilaa imtixaan intaad marto inaad ku guulaysataa waa wax aada u weyn laakiin inaad imtixaan guulaysataa waxay inta ugu badan le ku xidhantahay bacda allahi subxaana wa tacaala bacda tawfiiq illaah waxay ku xidhantahay inta aad cilmi sharciya sidato iyo inta aad iimaan raasikha leedahay ee labadan shay aad wax ku qiimaynaysa bay in badan ku xidhantay walidaalik ninka kan kelmad quraa lagu yidhi kelmaddii baa raad weyn u samaysay oo noloshiisii o dhan badashay xadiid kale wuxuu sheegayay toddoba maalinta qiyaamaha hoos helaya maalinta dadku qiyaamaha wada qaawan yahay ee dhibtu haysato ee cadceeddu soo dhowaanayso ee qof walba nafti haysato toddoba kooxood baa jira oo iyagu hadhhadhsanaya oo aan dhibtaasi dareemaynin toddobadaasi waxaa ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayey ee imaam caadila shaab ku barbaaray alle cibaadadiisa qof keligii ilaahay dartii ugu ooyey yacni uu shay buu nebigu sheegay laba ilaahay dartii isu jeclaaday waxaa toddobada ka mid ahaa markaa ah. qof warajulu dacathu imra'atu daatu xasabin wajamaal faqaala innii akhaafu allah toddobadu ka mid ahaa nimay u yeedhay gabadh qurux iyo reerba ka dhalatay quruxna lahayd reerna ka dhalatay fiican oo intay gabadhaasi xumo ugu yeedhay ku yidhi innii akhaafu allah ilaahay baan ka cabsanaya yacnii wuxuu qisadu tilmaamaysaa in qof imtixaan galay oo laakiin imtixaankaa isagoo aan sinada waxba ka xigin dawaacideedii oo dhammina ay jiraan ka guulaystay oo ka noqday oo ilaahay subxaana wa tacaala uga soo laabtay waxaan uga jeedaa marka fitnada in la galaa way fududay ama imtixaanaadka ibtilaa fitanka kuwaasaan uga jeeda laakiin inaad guulaysataa waa high priority bay u baahan waa shay awood badan u baahan waa shay u baahan qofku inuu cilmi badan u leeyahy waa shay u baahan qofku iimaan raasik oo tiro badan inuu leeyahy waa shay aan ahayn qofka bini aadamka qof walba naftiisu way la xoog badan tahay horta insaanka sidiisaba insaanku haddii iminka dagaal laga sheekeeyo waxaad si leedahay uun malaa nin geesiyuunbaad noqon lahayd nafta adaga saasay kugu sheekaynaysaa waayo wa kula faal dee nin weyn intuu dagaal taga cararay ama ceebaha laga sheega fulaygu qof walbaoo insaana agtiisa way ku faal xun laakiin markaad naftaada tajribaysaa unbaad is ogaanaysaa halka aad taagantay markay dhan walba ka dhacda ee sanqadhu badata xabadda ee meydka ee dhaawac ee waxaanaad aragto shalay ninkaagii isla weynaaya islaa wallaahi adigu furanta horead gaadhaysaa ayuunbaa la arkaa adigoo dib isu soo gaabinaya inaad is aragto waayo marna nadariyaat baad joogta oo caalam nadariyaat waxaa caqliga ku fiican oo dhami qofka bini adamka waa iskala fiican yahi marna bracticality baad tagtay oo xaadidadii iyo dhacdadii iyo dhacaysaad joogta markaad meelahagaas ka fadhido ama masaajidka marka layska joogo kitaabka tafsiirkaa sheekhu akhrinayo ama ninka laga dhegaysanayo ama bukhaari la akhrinayo ama muslim akhrinayo waa nadariyaad aad u qurux badan ayaa nadariya o waa xaqaa'iqaan idhaahda aad u qurux badan oo caqliga ku fiican oo caqliga iyo maanka iyo maskaxduba ay aqbalayaan laakiin in bracticality marka aad timaado shahwaatu nafs iyo naftaadii iyo adduun jacaylkii iyo wixii qofka ku lamaanaay oo dhan aad imtixaankiina dhex gasho inaad xaqaa'iqdan si dhaba ah u raaci doonto iyo in kale waa qadiyad u baahan wax badan in layska weydiiyo waxaan tan uga jeedaa markaas qofka maalan acmaal ku sameeya xamaas adigoo aan mu'ahal ahayn baad gashay qadaaya siyaasiya adigoo aan mu'ahal ahayn baad gashay qadaaya iqtisaadiya laba mid unbaa dhacaysa xamaasadda intuu marka hore ku galo markuu arko mujtamac caniida ama dad dhib badan ama wax kastoo maqluub u socda ama caynkan inuu ka murkudo markiiba isagoo dacalka shishe joogun inaad aragto kule war siyaasad lena dadka halugoynin ee kitaabkeena an iska akhrisanno meeshaasi meel loo kaca maahee waayo wuxuu arkay tani siday cafinka u tay ama sidaa ugu baahnayd waxyaabo badan in la hubiyo dabeetna markii horena isagoo xamaasadaysanoo moodaya dadkan bayna cashiyatin wa duxaaha hadduu isdhex taagun inuu madaxa ku qaadi karayo ayuu marka hore galaa markuu arko meeshu inay luga ballaadhan tahay waxaan ina dhaqamo intaa soo jira iyo dad dhaqan iyo hidde iyo wax iskale iyo wax la ilaashanayo inay tay qadaaya rugcadaageedii haysto markuu arkay inay to aanu liiliijin karinna ninka inuun iimaan waxoogaa ku hadhay uu ka soo murkodaa haddana isagoo roorayuunba xagga kale ka baxaayo wuxuu idhaahaa balaayaa ku noqota meeshaasi meel la taga iyo wax lagaaga dhowaado maaha kaasi waa ka fiican ka kale isaga waxaa dhaca wuu galaa dabeetana siduu u leeyay waxbaan ka soo bedelaya waxbaan soo tumaya berri isagoo la noocuunbaa la arkaa muddo markuu la wadwado sanad ay qaatee laba ee saddex ee u milme ee maalinba in yari ka jafante ee maalinba in yari ka jafante saa dambe wuxumaad arkaysaa un isagoo aan bulshadii kulaa waxbaan ka soo gedinaya isna wax badan ka gedisnayn war sheekh hebel ama sawta hebel waxaan isku ogeyn sawta caynkan ahayd sawta caynkan ahayd sawta caynkani ma dhacayse ninkani fitan imtixaan buu galay haddii qofku maalan fitanka waxyaaba koowaada lagaga guulaysta waxaa ka mid ah qofku linkageka xidhiidhka isaga iyo masaajidka u dhexeeya mar raba inaanu lumin adigoo dhaqaalea ku jira haddaad aragto dhaqaalea ku jir laakiin inaanu qofku masaajidka dariskiisii uu dhigayay ama kuu dhiganayay ama jamaacadii salaadda uu la tukanaya ama caynka inaanu ka dhex waayo waa zaadkiisii rasmiga ahaa waa wixii rasmiga ahaa ee waxaanuu rabo inuu bedelo ku bedelayay laakiin markuu yidhaha wakhtigoo dhan maye marna shir baan ku bixinaya marna halkaa ka bixinaya marna sidataan ku wadaya wuu zaad waayayaa qofku meeshuu ka soo qaadan lahaa shixnadii iimaaniga ahayd buu waayaya muddo markuu la joogana wuu la qabsanaya muddo markuu acmaasha tan wada ama waxa kan wadana wuu la qabsanaya wuxun buu noqonayaa waaxid minhum waxaa laga yaba inu ku yidhaha adigu weli kitaabkii iyo arbiciinkii baad adigu weli maranaysaaye annahu qadaaya alumma sidii wax looga tumi lahaa laakiin isagun baa la tumaya arbiciinna ka teg qadaaya alummana waxba kama soo qabanayo badan waxay ahayd inuu arbiciinkiisana wado at least ama minimumku wuxuu ahaa dariska arbiciinna inaanu maalinna habsaamin ama jamaacadaas salaadda inaanu midna ka habsaamin tanna calalaqal wuxuu ka qaban karo u ka qabto waxaan uga jeedaa marka almalab الsharc ama maطlabka koowaad aan u arko camalkan islaamigii inuu ka baxo qadaaya nadariga ama qadaayaadkan masaajidka lagu akhrinayo quro practically nolosha wax lagaga bedelaa wuxuu u baahan yahay noloshan la rabo in wax laga bedelo in tajriba fiican loo leeyay mid diineed in loo leeyo aad garanayso waxaad wax ku bedelaysay aad garan karto mawaaqifta fiqiga aad istaagi karto aad yeelan karto marjiciyada cilmiga ahee waxaan aad kula soo noqon karto ma aha ra'yigaaga wax kuma bedelmayo ay caalim aad tahay meeshan markaad tagto mashaakil aad u tiro badan baad la kulmaysaa wuxuu qofku u baahnaa markaa marjiciyaad waaweyn oo cilmiya oo uu ku xidhmo oo qadaayaadkan fataawideeda uu ugula noqdo uu wuxuu u baahnaa xataa tajriba miidaaniya inuu helo waxan musaawalaadka nolosha lagu samaynayo inuu in badan wax ka garanayo idan waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay aqaafaadka waxaa la yidhaha maalan laba qadiyaan sukaa dhinac dhigaya athaqaafa waa wax isbeddelkeedu dhan uu ka fudud yahay waayo wax ku saabsan uun inaad afkaar beddasho afkaar kale ku beddesho siduu qofku wuxu qiimaynaya inaad waxu sharaxdo sharaxdo oo bedasho qofku siduu wax u inaad wax u u beddesho waa qadaaya haqaafiya oo isbeddeli kara laakiin nololi si ay u socotay inaad wax ka beddeshaa maalan qadaaya siyaasiya mar qura isma beddelaan waa waxay yidhaahdaan dadka bar waxay dhahaan waa fani lmumkanaat baa la yidhahdaa bay idhahdeen waa faniga possibilitieska maxaa kuu suurtagalaa la xisaabiya maxaad doonaysaa lama xisaabiya bay idhahdeen waayo waxaad doonaysa o dham meesha kama wada suurtagalo lakiin waxaa la isweydiiyaa maxaa maanta suurtagala inaad wax ka bedeli karto qaarkood waxay idhahdaan war lama idhaha fanu lmumkanaat waxaa la idhaha fanu ricaaya bay idhahdeen sidee wax loo dhaqaa wax loo ilaaliya shay loo kobcin karaa loo barbaarin karaa maanta imise korin kartaa berrina imise korin kartaa idan waxaan idin leeyahay kow cilmiga sharciga waa laabud haani اlamr meeshii aad ka qaadanaysay zaadka inaad ku xidhnaatana waa laabud war ambiya ilaahay diray subxaana wa tacaala nebi muuse iyo haaruun maxaa ilaahay ku yidhi waxyaa ku soo degay shaqaa loo diray inay soo qabtaan waxyina wuu ku soo degayey laakiin haddana shaqadu inay adagtahay baa la tilmaamayey ilaahay waxyaabuu kula dardaarmaya waxaa ka mid a ah, walaa tanayaa fii dikrii baa ilaahay yidhi culayska intan leegaa qaadi doontaan zaadkiinna koowaad ee adeegsanaysaan waa maxay waa walaa tanayaa fii dikrii baa ilahay yidhi marnaba ha ka daalin oo ha ka noogina aniga xuskaygii iyo igu xidhnaantaydii nebi maxamed baa ilaahay soo diraya markaasaa la leeya wastaciinuu iyo saxaabadiisi wastaciinuu biالصabr wالصalaaة wuxuu qofku u baahan yahay kaalmo rasmiya inuu helo waxaan leeyahay markaa almaطlab اlأwal aan rabnaa waxa weeyaan alcilm الsharci wاliimaan الraasikh iyo itisaal qawiya inaynu la yeelanno maraakis ilcilmiga kow aan maطlabka labaad u gudbo shay labaad baan u arkaa inuu muhim yahay shayga labaad waa midaan shalayna ballan qaada inaan muxaadarada dambe kaga hadlo waa wuduuxi اlhadaf hadafku inuu cad yahay hadafku waa yool meesha uu qofku ku socdo waxa uu doonayaa wax cad inay tay alhadaf fi luga waa alqasd waalghaaya waa meesha aad u socoto ama yoolkaagu meeshu yay weeyaan maalan fii culuumi alidaara waxay sheegaan laba shay waxna ay yidhahdaan alahdaaf alistraatiijiya waxna waxay yidhahdaan alahdaaf altaktikiya ahdaafta istraatiijiga fii culuumi alidaara waxaa lagu tilmaamay inay yihiin ahdaafta sugan ee aan isbeddelaynin ee duruf wax kastoo dhaca aanad ogolayn inaad ka tanaasusho ahdaafta taktiikigaana waxay ku tilmaamaan waa ahdaaf marxaliya ama ahdaaf muddo gaaban socon karta ama ahdaaf la aqbali karo inuu ku dhaco inay isbedbedeli karto aan iskaga tago musطalaxaadka cilmiga ah waxaan leenahay waxaa jira uun mid weyn hadaf weyn iyo hadaf yar qofka mu'minkaa ah haddaan ahdaaftu u kala soocnayn iyaduna waa qadiyo rabashkeeda leh waa qadiyo dhibteedu badanta waana wax badanta ku dhaca ma huwa alhadaf ilabar marka su-aasha isweydiinta leh waxay tahay hadafka ugu weyn aynu leenahay muxuu yihi kaaynan rabin inaynu marnaba ka tanaasulo kaaynan rabin marnaba inaynu weyno ama dhib ha lagu jiro ama sama ha lagu jiro ama wixii doona ha soo baxaan ka aanad rabin sinaba inaad ku weydaa waa maxay waxa weeyaan baynu leenahay waa ibtiغaaءu maradaati الlahi wa jannatih hadaf اlأكbar waa kaa inaad marnaba isku daydo inaad waayin janno inaad gasho iyo ilaahay raalli ahaashiyihii subxaana wa tacaala waa hadaf u baahan in dadka marka la tarbiyaynayo tarkiiska koowaad cadaadiska koowaad mudnaanta koowaad weynaynta koowaad inuu isagu yeesho ahdaaf ka sokaysaa jirtoo yaryar oo maalan in khilaafo islaamiya la helo in mujtamac islaamiya la helo in iqtisaad islaamiya la helo siyaasiya islaamiya la helo shaaric islaamiya la helo waa ahdaaf suqraa baynu leenahay marka loo eego hadafkan maadaama ay ahdaaf suqraa yihiin waa mumkin fii xayaatika inay dhacdo aad aragta uu noqdo inuu arkiba kari weydana waa suurtagal lakiin waxayn leenahay qofku wuxuu u baahan yahay kow tarbiyadiisu inay ku salaysnaataa hadafka koowaad markaaad leedahay hadaf koowaad tarbiyadu waa inay ku salaysnaataa macnaheedu waxa weeyaan miqyaas baad helaysaa wax wax lagu qiimeeyo oo aad garan karto marka aad ka fogaatana inaad qaybtii khasaaraa ku socoto marka aad ku dhowaatana inuu yahay meeshii loo socday geedigu walidalik baa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam alyowm alaakhir iyo janno iyo ilaahay keligii in la caabudaa waxay ahayd shayga koowaad ee uu saxaabada ku tarbiyeeyey maala jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu canhu alansaari haddaynu soo qaadanno xadiidka uu warinayo jaabir ibnu cabdillaahi baa wuxuu leeyahy makata rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih waslama bimaka cashra siniin ytabicu الnaasa fi manaazilihim bcukaada wamajana wa fi lmawaasimi bimina yaquulu man yu'winii man yansurunii xataa ubaliga risaalata rabbi walahu اljanna xadiidkan maala uu imaamu axmed fii musnadihi ku warinaya biisnaadin xasan kama yaquuluhu alxaafid ibnu xajar fi اlfatx siira صaxiixa laakrim daya ilcumari uu isna ku soo qaadanayo jaabir ibnu cabdillaahi alansaariy wuxuu leeyahy nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maka toban sannadood buu joogay oo uu dadka dabagelayay guryahooda iyo cukaad iyo mino iyo meelaha ay mawaasim alxaj isugu yimaadaan uu daba socday waxa uu ku lahaa buu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam dadka man yu'wiini waar yaa i hoynaya yaa ii gargaaraya oo aan raacaabu ku lahaa qabaa'ilkii iyo dadkii man yansurni war yaa ii gargaaraya ilaa yaan ilaahay risaaladiisa dadka gaadhsiiyo muxuu dadka abaalmar uga dhigay u ma lahaa war yaa ogol inay raacaan dhaqaale wanaagsan bay helayaanoo dadku mustawa iqhtisaadi fiican buu gaadhayaaye dowlad wanaagsan baa helaysaan khilaafa raashida baa helaysaan xukum cadaalad ku salaysan baa helaysaan wuxuu ku lahaa qadiya waadixa dadku ay wada fahmayaan walahu ljanna buu nebigu lahaa war yaa raba inuu ihooyo oo ii gargaaro oo janno hela buu nebigu leeyay calayhi isalaatu wasalaam yaa ficladaa qaadayo abaalmarkiisu uu janno noqda haddaynu u fiirsanno baycat alcaqaba ahaaniya oo nafsi saxaabi uu ka warramayo jaabir ibnu cabdillaahi alansaariy oo imaamu axmed musnadkiisa isnaad xasana uu ku soo aroorinayo xaakimkuna mustadrakiisa uu ku sheegayo oo ku saxiixinayo imaamu dahabina uu ku waafaqayo ibnu kaiirna siiradiisa uu ku tasxiixinayo oo uu leeyahy waa saxiix calaa sharطi muslim in alxaafid ibnu اlxajar uu isagu dabagelgelayo uu leeyahay may tadliis ibnu zubayr baa ku jira oo cancano sameeyey laakiin buu leeyahy ibnu xajar laftiisu binadri shawaahidda marka loo eega buu leeyahy xadiidku saxiixnimadiisa ama taxsiinkiisa waxbaa ka jiraya calaa kulli xaal xadiidku waa xujogal jaabir ibnu cabdillaahi alansaari xadiidka dheere uu kaga warramo baycadii weeyaan alcaqaba wuxuu yidhi waxaanu nidhi yaa rasuula allahi nubaayicuk ilaahay rasuulkiisiiyow baycaannu kula gelaynaa qaala tubaayicuunii cala asamci wataaca fi nashaaq walkasal wanafaqati fi اlcusri waاlyusr wclى اlamri bاlmacruufi wالnahyi can اlmunkar waan taquluu fi اllahi la takhaafuuna fi اllahi lowmata laa'im wclى an tansurunii fatamnacuunii ida qadamtu ilaykum mima tamnacuunahu minhu anfusakum waaswaajakum waabnaa'ukum wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bayco iyo heshiis iyo ballan waxaan idinkula gelayaa inay maqashaan oo ay adeecdaan markaa firfircoontiin iyo markaa caajiskatiin yani markaa dhibi jirta iyo markaanay jirin inaad wax bixsataan oo hantidiinna idinku hantidii maaha dhaqaalahan idin siinaya iyo dhaqaalaha kobcaya idinku dhaqaala haysataan inaad bixisaan oo aad bixisaan marka aa cusri jiro iyo yusri markuu jiro marka dhibi jirto iyo markaan dhibi jirinba hantidaa haysataan inaad bixisaan inaad samaha dadka fartaan xumahana ka reebtaan inaa ilaahay kelmaddiisa tidhaahdaan idinkoo aan cidna kaga cabsoonaynin cid walba ka hor odhanaya inaa aniga ii gargaartaan oo aa iga celisaan waxaa naftiinna iyo ubadkiinna iyo haweenkiinna waxaa ka difaacdaan si leeg inaa anigana ii difaacdaan maxay abaalmar leeyihiin marka walakum aljanna buu nabigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam walakum aljanna hantidiinaa bixinaysaan waxaan idin idhaahdaa aqbalaysaan ilaahay tiisaa u dhimanaysaan kelimada xaqa ah sheegaysaan laakiin abaalgudka keliya aan idiin sheegaya waa maxay walakum اljanna jannaa yeelanaysaan buu nebigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam waxaynu garan karnaa nusuusta qur-aanka ee makiga ee tirada badan leh iyo waxay ka warramayaan waxaynu garan karnaa mawaaqifka xarajka markuu nebigu taagnaa wuxuu saxaabada ku lahaa beder oo kale dagaalka u kaca markuu lahaa jannu wada sheegaya ilaa ay qaar timir yar ay cunayeen tuurayeenoo lahaayeen bikin bikin waa nolol dheer inaan sii noolaado ilaa iyo intaan timirtan ka cunayo waxaan leenahay dadka waa in mobilaseerinku dadka sida loo mobilays garaynaya waa inay ku salaysnaataa ahdaaf ilkubraa in dadka lagu mobilays gareeyo in lagu jiheeyo qofku inuu u dareemo shaqadan iyo uu qabanayo iyo acmaashan uu bixinayo iyo dhaqaalahan uu bixinayo iyo siyaasaddan uu gelayo iqtisaadkan uu samaynayo waxan oo dhan hadafka qudhe uu ka inuu janno hela inay ti kow kaasi waxaan leenahy waa hadaf ilkubra hadaf sokaa jira oo ah in mujtamac islaamiya la sameeyo oo dee ah in nusuustii soo degtay ee waxyiga ahayd si aad u wada tabiqi karto ilan ilaahay awaamir badan buu ku faray awaamirta tan si loo wada tabiqi karo waa in la helaa mujtamac islaamiya ay ka dhex guuxdo waa in la sameeyaa tacbiid nnaasi lirabbi اlcaalamiin dadka in alle loo hogaamiyo waa in la helaa ilxaaq اlhaziima liacdaa' illaah kuwa alle iyo rasushiisa diiday in haziimada xaggooda ay u dhacdo oo la jebiyo waa in la helaa kelimat lah hiya alculya inay soo baxdo kuwa kan waxaan ku tilmaamayaa wijatu nadarka aan sheegayo inay yihiin alahdaafi الsuqra ahdaafta yar kuwa kani inay xaqiiqoobaan oo aad suurto gelisaa waa wax dhowr shay ku xidhan in la helo waa suurtagal in hore loo waayaana waa suurtagal waayo waxay ku xidhan yihiin kow ducaadda iyo inta ay waxanay ku dhawaaqayaan sawaab yihiin manaahijtay u marayaan inta ay saxan tahay asaaliib alcamal wasaa'ilka iyo qaabkana ay adeegsanayaan inta uu sax yahay maadaama kuwani ay waxaa ku salaysan yihiin waa qadiyad iyadu in badan u baahan inay muraajaca ku jirto mar kastaba markaad wax hore u gaarhi kari weyda ama caynkanba inaad dib u eegto war maxaa kaa qaldan inaad isweydiiso is there something wrong waayo qofka mu'minkaa wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam laa yuldaqu اlmu'minu min juxrin waaxidin maratayn god qura qofka muslimkaa laba jeer laguma qaniinay buu nebigu yidhi haddaad wax tijaabiso godkii lagugu qaniinay ood garatay meeshani meel wax ka soo socdaan inaanay ahayn second to dat waa inaad wax kale uga wareegaysaa laakiin waa shalaa laygu qariine maantana haddana gacanta aan geliyo macquul maaha waxaan leenahay ducaaddu in badan inay wasaa'ishooda tajadud u raadiso inay eegto qaabkanay dadka ula dhaqmaysay ama waxaan u waday in iyaga wax ka qaldanaayeen waayo macsuumiin maaha maadaama in kastoo uu waxyi la raacayay laakiin ijtihaad bashariyo tiro badan baa ku jira sida daraaddeed iddicaau alcisma waa masale lagu yaqaana ibliis iyo inta raacda ambiyadunbaa wax macsuumiin aynu haynaa oo ilaahay ilaaliyey ama iddicaai alcisma ibliis baa markuu wixii xumaa sameeyey sameeye yidhi maxaad u samaysay nebi aadam markii la yidhi maxaad geedka u cuntay rabbanaa innana dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin buu istaagay ilaah anaa qaldanaa buu leeyahy anaa dulmi sameeyey haddaanad ii naxariisanna kuwa hoogaan ka mid noqonaya muraajaca ayuu sameeyey wuu gartay waxaanuu qalday waxaanuu sameeyey inay qaldanaayeen ibliis laakiin waa iddicaau lcismoo isagu wuxuu ku dooday anaa ka khayr badan iyo anaa kana alle axkaamtiisii buu dabcay inuu yidhaahdo kuwan baa qaldanee qadiyaduba may ahayn in aniga la yidhaahdo sujuud aadame waxay ahayd anaa fadli badane dee aadam atliis haddii cidi sujuudaysa aadam inuu sujuudoo kale ama waxay culammada ku tilmaamaan qiyaas maca annaas nusuus taallabuu qiyaasi dhinac eriyey oo falsafaadka ale uu dhinac wadi waxayn leenahay muraajaca waa wax u baahan in badan in la sameeyo laakiin mar kastoo aynu gaadhi weyno muraajacadu ma waxay odhanaysaa waddadaynu haynaa qaldane bal mid kalena ha la eego taana iyana waxaan leeyahy waa maya waxaa dhici karta manhajkeennu inuu sax yahy usluubkeennuna inuu sax yahy mujtamaca laakiin in isaga wax ka qaldan yihin mujtamaca laftiisa in wax ka qaldan yihin ma xaggay wax ka siiyin aan tusaale dib ugu noqdo ambiyadii waxaynu naqaanaa ambiyadu inay macsuum ahaayeen waxaynu kaloo naqaanaa ambiyadu inay raaciyeen waxyigii ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu naqaanaa haddii wax khilaaf bilawla ama si ay wax moodayeen hadday is yidhaahdaan u sameeya oo sidaa laga qurux badnaa intaa waxyi ku soo degay in la odhanayay sidaa iyo sidaa ha la yeelo la saxayay waxaynu naqaanaa dariiqadeedu inay toos ahayd maca daalik nusuusta sharcigii waxay inoo sheegaysaa ambiye iyo haddana kaba quustay mujtamacoodii waxba looga waayey walidaalika baa xadiidka albani raximahu llah uu saxeexada ku soo aroorinayo ee sunanu ibnu maajana ku yaalla xadiidku waa saxiix calaa kulli xaal sunanu ibnu maaja ku yaalla ayaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam waa axaadiista macruufka ee xadiidu shafaaca ah xadiidkaasi wuxuu nebigu leeyahy yajiiءu الnabiyu wa macahu الrajulaan ويجيء النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك وأقل فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون fayaquuluuna laa fayuqaalu man yashhad lak fayaquul muxamadu wa ummatuh fatudcaa ummatu muxamadin fayuqaal hal ballaga haada fayaquuluuna nacam fayaquul wamaa cilmukum bidalik fayaquuluuna akhbaranaa nabiyuna bidalik ana alrusula qad ballaguu fasadaqnaah qaala fadalikum qowluhu tacaala وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegayaa in qiyaamaha nebi iman doono wa macahu rajulaan iyadoo laba la socoto nebi ummad baa loo diray laakiin ummaddii wuxuu kaga guulaystay maxay laba waxaa iman doona nebi wa macahu halaaث ay saddex la socoto waxaa iman doona buu nebigu yidhi nebi ay la socoto maxay akar min dalika wa aqal intaa in ka badani mid ay la socoto iyo in ka yariba mid ay la socoto xagee wax iska qaardhaafsanyin ma waxaynu leenahay muraajaca in lagu sameeyaa bay ahayd manajkii nebiga ama usluubkii camalkiisa ama ariiqu maray maya waxa weeyaan mujtamac habaarqabaa buu la kulmay uun mujtamac wada abayjahala mujtamac caniida buu la kulmay cilladu may ahayn markaa manhajka manay ahayn daaciga manay ahayn usluubkae waxay ahayd maxay fi lqowm dadka laftooday ahayd dadkaa dhibtu ka timi waxaan tan uga jeedaa markaa waxa dhici kara ducaadda manhajkoodu inuu saxan yahay usluubkay mareenna inuu saxan yahay laakiin mujtamaca ama darfigay markaa la kulmeen inuu mujtamac caniida ahaa ama asbaab iyaga ka baxsanun inay ahayd waxanay wax la saxmi waayeen inkastoo aynu leenahay mar kastaba qofka mu'minkaay muxaasaba inuu sameeyo dib wixiisa ugu noqdabaa ah alawlaa waayo cismo ma haysto laakiin waxaynu leenahay kama laasimto mar kastaba inuu isagu qaldan yihi ama usluubkiisu inuu ka engegan yahay mar kastaba kama laasimto marka waxaan leeyahay qadiyadan maxaan uga jeedaa labadan masalo waxaan uga jeedaa asbaabta dadka ya'siga quusashada ku rida ama futuurka iyo daalka ku rida ama cajsiga keena ama marar badan aad aragto dadkii shalay wada xamaasisnay wax qabanayay oo aad moodo in bidofia in lagu muday narcotic inay yaro wada sakhraameenoo qof dhaqdhaqaaqayabaad ka dhex weydo asbaabta keenta waxaa ka mida baan leeyahay inay jirto tarbiyada la siiyey ee ahdaafta lagu tarbiyey inay isweydaaratay qofkan waxaa lagu mobilis gareeyey khilaafaa la helaya dowlad baa la helaya intay u gaadhsiisantay halkan sheekh hebel baa ka hadlaya halkanna sheekh hebel baa tegey intanina way soo socotaa intanna waynu ka dambaynaa qaaba qawsayni awaadana ayaabaa loo saaraya mujtamacii uu isbedelaya taayarkiina xoog buu socda wuxuu ku xisaabtamayaa un waxii loo xiimayeyba berrito in dowladda islaamigeed la helayo ama wixii la helayo dabeetana nataa'ij cagsiyuun baa laga yaabaa inay soo baxdo inuu la kulmay wixiioo fogaaday iyo wixiu moodayay iyo aragtidii uu isu geegeeyey iyo wixiioo haba'an manhuuran soo baxay uu iska fadhiisanaya qofkii oo waa qof sakhraamay oo kaloola madiyey waayo marka horead ku mobilays garaysay ahdaafi suqra waxay ahayd qofkan inuu mobilisationkiisu yahay alhadaf alkubra war jannaad helaysaa xiin in la yidhaahdo orod jannaad helaysaa idan haddii lasoo helo dowladdii iyo haddii mujtamacii lasoo helo iyo haddii lasoo waayaba ninkani wuu ordi lahaa waayo isagu jannadii marna ma waayiyo jannadii marnaba ma waayiyo idan mawduucii aan dib ugu laabto waxaan leeyahay maطlab min maطaalib alcamal alislaamiy oo muhim aan u arkayo waxaa ka mid ah wuduuxi اlhadaf dadka in ahdaaftu ay u caddahay in waxa dadka ku ururinaysaa amaad ku mobilis garaynaysaa amaad ku howlgelinaysaa wax cad inuu yahy goormuu caddaan karaa markuu yahay waxay ambiyadu dadka ku gelinaysay oo ahaa waxaa sameeya walakum uljanna markaan idhaahno war reer ebelow waxaa helaysaan haddaa waxaan taageertaan kuraasaa helaysaan ma dowlad cadaalad badan iyo kabaalasoo waxaad helaysaa janno adduunkiina bixiya waxaa helaysaan janne maaha dhaqaalaannu samaynaynayo kan ficlan waa xaqiiqo jirta hadday shareecada islaamkii fushayn waxan oo dhan la wada helayo in dhaqaale islaamiyay helmayo cadaalad in la helayo nabadgelyo in la helayo waxan oo dhammina waa ka mid mana diidani in la sheego oo yacni melihiin dadka waxa ayaan marnaba lagala hadlin ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay nusuus badanoo axaadiidta ku soo aroortay ma diidani taa laakiin waxaan leeyahay yaan ahdaaftu in laysweydaarini labaduba waa ahdaaf diinta ka mid a oo la rabo in la caddeeyo dadkana ay gaadho laakiin waxaan rabaa hadafulkubraa mar walba inuu ka weynaado ka kale oo qofka inaan janno ku hogaamiya inay ka weynaato mar kastaba maqaayiisi dunya kullaha yacni waa laba shay oo kale ah midna waa waxa adduunka lagu helayo midna waxa aakhire lagu helayo diintu miyaanay midho adduun lahayn nacam way leedahay taana kama muransanay ama kama doodayo tacbiirkaahan sheegaya ku celcelinayana maaha in la leeyahay midho adduunba ma jira ee aakhira unu socda ee tacbiirkaan ku celinaya waxa weeyaan in la dareensiiyo dadka mar kastaba midhaha janno ama midhaha aakhira inay yihiin kuwa ka weyn kuwa adduunka siaasi daraaddeed oo aanu qofku marnaba dareemin hadduu kan helana waa fa biha wa nicmat hadduu waayona wuxuu ogaya inaan waxba ka lumina jannadii ay dambayso iyo wuxuu camal shaqaystayo dhammi iyadiina uu soo waayo wuxuu arkaya camalkiisi inuu meel cidlaa dareeray waxaad ku xiiqaysoo dhan berri waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaha waa arrin badan baan adeero waxaa qodaya imka carruurtaydaan isaga shaqaysanaya iska kii ah. yacni wuxuu dareemay wixii hore in waxa lagu khasaaray ahayde haatan inay gaadhay dowrkii carruurta iyo islaanta iyo intanuun inuu wax u qabqabto bal haatan qoladanun iskaga mintido yani waxaa qaldanaa ahdaafta qaabkii loogu sawiray halkaa markaan joogo waxaan jeclay inaan masle yaroo kalena weliba raaciyo insaanku qofka bini aadamkii wuxuu leeyahy waxay yidhahdaan daa'irat اlاhtimaamaat iyo daa'irat الta'hiir ama wuxuu leeyahy waxay yidhaahdaan qofka bini aadamkii wax khayaalkiisa iyo ihtimaamkiisa iyo fikraddiisa ka guuxa iyo waxuu wax ka bedeli karo shaqadiisa ah labadaas seerkal way kala wen yihiin mar kasta qofka bini aadamka ah seerkalka camaliga ee shaqada uu qaban kara ah iyo seerkalka wuxuu ka fekeri kara ama wuxuu raadcaynaya ama wuxuu doonayo ama wuxuu maqlaya way kala wen yihiin mar kastaba waxaana weyn kan hadday labadaasi isku qasmaan iyaguna waxay la mid yihiin kan ahdaafta o kale aan tilmaamayey oo waxa ay keenaan iyaguna qofka acmaashiisa inuu ka waayo tartiibkii ama cinwaanka halkan ku qoran awlawiyaati alcamalku ka waayaya waxaa jira wax aad in badan ka fekeri karta un aad jeceshayna inay saa u dhacaan sidaa hadday u dhici weydana ay ku damqayso aad dareemayso iyo waxaad wax ka qaban karto waxaa abboon qofku actifitigiisa iyo awooddiisa inuu ku koobo daa'iratulcamalka waxa uu wax ka qaban karo haddii awooddaada aad geliso daa'iratuulijtimaamaamka waad khasaaraysa waxaad qaban karaysayna waad ka tegaysaa waxana waad yididiilanaysaa una weligaaba gaarhi mayse yididiiladeedunbaad ku jiraysaa ee weligaaba gaarhi ihtimaamaadka waxa lagu gaadhaa waxa weeyaan maalinba in shay yari daa'iratlcamalka kuugu biiro oo aad shaqada xaggan ka wadi karto waxaan taa uga jeedaa hadduu qofku waxa uu ka fekerayuun had iyo goor sidaa ha qabo waxaa ku dhacaun tahay carabtii odhan jirtay tamakhadat iljabalu bay idhaaheen fawaladate fawaladat fa buur baa foolatay bay idhahdeen buur hadday foolato maxaad ka fekeraysaa dee wax weyn inay dhasho laakiin maamaada carbeed waxay dhahdeen tamakhadat iljabalu buur baa foolatay bay idhaahdeen fawaladat fa'ran jiir bay dhashay bay idhahdeen yacni buur hadday foolatay lagama eegin wax ka soo baxa inuu jiir noqdo dee wax weyn inuu noqdo waxa la mid ah acmaal kasta oo daa'irada bracticalka aan lagu bixine lagu bixiyo daa'irat اlihtimaamaat foosheedu jiiruun bay noqotaa uun weligaaba buunbuun iyo wad oo wad oo wad midhaha ka dhasha jiirma dhaafayo walidaalika waxaan leenahay insaanku xayawaanka wuxuu kaga gedisan yahay ihtimaamaadkaa tirada badan leh waxaynu leenahay markaa waxyaabahan la ydhaha fursadaha ama waxaa mumkinkee suurtagalka ah iyo waxyaabahaan inta badan suurtagalka ku ahayn inaad isku qaldin baa roon waxaa habboon baynu leenahay inaad in badan awooddaada ku bixinin waxaanad waxbaba ka qaban karaynin haddaad taageertay haddaad taageeri weydo haddaad riixday haddaad riix weydo sidiisa isaga soconaya ninka wareersanay waa adiga uun laakiin isagu waxba iskama beddelayaan dadku inta badanna markay qadiyaddani ka qaldanto wax badan oo kalea ka luma waan ka gudbayaa hadafkaasi la labaadee aan tilmaamayna haddii wakhtigu igu simayo waxaan isku dayaa bal ahdaaf kalena inaan sharxo kow waxaan kaloo tilmaamayaa oo muhima baan leeyahay النidaam واljamaaca in la helo nidaam urursani laakiin su-aal baa isweydiin leh badan dadkana in badan ka dhex guuxaysa limaada alcamal اljamaaci urursanidani maxay sheegaysa alaa yumkin an yacmala kullun bimufradi qof waliba gaarkii inuu shaqeeyo miyaanay suurtogelaynin maxaanu ka faa'iidnay jamaacaadka iyo nidaamaadkan aad sheegayso lawaasimka nidaamaadkan aad ka warramayso ama jamaacaadkan miyaanu ka mid ahayn atafaruq waltaxasub waltadaabur waltashaaxun waltacasub alfikri walcamali dhibaatooyin badanoo dadku uu dareemayo miyaanay iyagu samaynin anna waxa laga yaabaa inaan ku daray inay tahay maطlab uu u baahan yahay camalka islaamiga laakiin waxaan u baahanayay little bit inaan sharxo haddaba waxaan uga jeedo kow intaanan masalada ka jawaabin su-aal kalean weydiinayaa ah hal yuujad fi الnidaami watandiimi faa'idatan asla in wax la nidaamiyo ama wax la tandiimiyo asliyanba wax faa'iidaa ma leeyahy mise waa shar dhammaantii miyaanu jirin cilmi dhan oo maanta bini aadamku barto oo lagu tilmaamo cilmu lidaara oo ku saabsan how to manage sida wax loo maamulo ama loo wado waxaan leeyahay wax badan baa isku qasmaya waxay u baahan tahay wax waliba kaadh aswad iyo abyad qura maaha kaadhadh badan oo ka dhexayn karaa jiri kara waxaynu u baahnay in wax badan la eego oo maxay ah ay kitaab haddaad akhrido can fani اlidaara ka warrama ama organizations ka warrama waxaad garan kartaa wuxuu faa'iidaynayo waxaan leenahay miyaan la heli karin alaa yuujad siyaq fi اtacaawun mashruuca fi اlislaam maan la heli karin qaab dadku uu tacaawuno oo islaamku uu banneeyey alxilfu kullu ma baaطil buu fi lislaam ku yahy waxaan leenahay qawaacid asalaa jirto shareecadu marka hore tilmaamayso ilahi wuxuu qur-aanka ku leeyay watacaawanuu cala albiri waاtaqwa kayfiye laguma xadidin watacaawanuu cala albir waاtaqwa wuxuu nebigu ku tilmaamaya xadiidku albani saxiixada ku soo warinayo shahidtu xalfa almuطayibiina maca cumuumatii وأنا غulaam fma أحib أna lii xmra الnacmi وأnii أnkuثu waxaan ka markhaati galay ama waxaan xaadiray buu leeyay xilfigii muطayibiinta ayaan adeeraday la xaadiray mana jecli buu leeyahy maanta inaan buriyo xataa xumru nacam haddaan helayo aan si kale u sharxo waxaan leenahay nidaamku waxa uu keenaa tajmiic اlaaraa'i wاlkhibraati wاshura fima baynahum dadkan wax nidaamsanaya inay ururin karaan aaraadooda iyo khibraadka ay leeyihin experienceka kala gedisane ay leeyihin iyo shuuro iyo ra'yi isweydaarsi ay samayn karaan buu kordhin karaa wuxuu keenaa bay yidhahdeen organizationku ama nidaamkaasi litowsiici اlquwa wاlkhibra fi اlcamal in dadku awoodooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda inay qaybin karaan oo camalka u qaybin karaan yacnii shaqo labaatan qof hayso ayaa hadday labaatanku ku waxaa ka suurtagala in qof quri kaga filaado qof quri inuu kaga filaado sagaal iyo toban kale juhdigoodana wax kale lagu bixiyo halkay labaatan kuba shaqadaa qura wada qaban lahaayeen waxaan leenahay wuxuu keenaa nidaamku asliyan lixusni اlistifaada min alwaqt waqtiga sida ugu fiican in looga faa'iideeyo ma dhaci karto shirkan aynu fadhinno maanta inuu samaysmo haddaan cid u fakartay oo nidaamisay aanu jirin oo juhdigeenna dadkeenna intaa leeg kulmisay oo dhaqaalihiisii ka fakertay oo siduu u qabsoomi lahaa ka fakartay oo dunida dabadeeda dadkaa kala joogay inay isugu yeedho lagayaabaa culimmada maanta joogta ama dadka muxaadiriinta ka ah waxay joogaan north america kuwa ka yimi kuwa yurub ka yimi kuwa soomaaliya ka yimi dadka intaa leeg cid isku xidhay oo jadwalka caynkana u samaysay oo nidaamka u samaysay kama maarmo awqaaddaa yar intan sini looga faa'iideeyo waxaan leenahay laakiin mashkilad baa jirta mashaakilka jira waxaa ka mid ah ma qabo lawaasimta nidaamka inay ka tirsan tahay tafaruqu ama taxasubku ama tadaaburku ama isucadhoodku ama kala urursigu ama wax kan inay ka tirsan tahay lawaasimi tandiim ma qabo laakiin waa min lawaasimi suu'i tarbiya waa qaab xun oo dadka loo koriyey wixii ka dhashay yacnii nidaamku ma keeno laakiin waxaa keenay baan leeyahay qaab tarbiyeedka ayaa khalal ku jira waxaan leeyahay marka wax allaaliya waxaa sheegaysaan ee dadka badhay ku ashtakoonayn inay leeyihiin min lawaasimi الnidaami waاlijtimaac laa tadula calى dalik bal tushiiru khalala fi الtarbiya waxay sheegaysaa khalal ku jira tarbiyada ah walaalnimada muslimka ah alukhuwa alislaamiya iyo dhowristeeda saa dadkan loogu kobciyey waxay sheegaysaa khalal ku jira alwalaa' walbaraa qofka muslimkii walaalkiisa kale muslimka inuu weli yahay kaalmo iyo wax walbana inuu ku leeyahy cadownimo iyo baraagana inuu iska leeyay fusaaq iyo gaalo iyo wixii la halmaala waxa khalalku ku jiraa baan leeyahay dadka waxaa lagu tarbiyeeyey alruux الtaxaruriya oo waxaa ka lumaya aruux اljamaaci dhaqannaba umale le soomaaliga ninka la ydhaaha soomaaliga waa xoolo dhaqato xoolo dhaqatana wada noolaanshiyaa dhaqan uma leh waayo waxay dhaqan u leeday xoolo dhaqatadu maaha dad dhulka laasima waa dad broblemka xalkiisa u arkay inay ka guuraanuun waa anaa sayga ugu fudud meel haddaad dhib ku mudato dhaqaaji uun beeralayda iyo dadka degaanka iyo mashaakilku taxadurkoodu wuxuu had iyo goor hore ugu maraa ma kala kici karayaan labadii daarood way isku dhejisan yihiin siaad odhan ma kala fogayaan beertii waa isku taallaa una ninka beeralayda hadduu beertan ka tagana inuu bakhtiyaabuu u dhowyi deerfar waa inuu tatawuriyaa miinis uu qofkan ula noolaan karo laakiin ninka reer miyiga markay dhibtu ay reers qaabaan markay reers qabtaan un dee daaqunbaa lagu kala socdaa midunbaa waa waree yidhaahduuno qolunbaa hayaanka ku jiido dabeetana meel kala degta dabeetana arlada dhaxun baa noqotun meel layska ugaadhsado waa solutionka nooca u yaqaano had iyo goor qofka ah badwiga ama qofka xoola raacatade qofka xoola raacatadii waa qofka quree bini aadamka qaanuunka ugu neceb waayo xoola raacatadu qaanuun ma yaqaan qaanuunka quree u yaqaana waxa weeyaan halku doono inuu daaqi karo meeshuu doonana inuu aroori karo xoolihiisa dhanku doono inuu u sii dayn karo geedigiisa dhanku doonana inuu rari karo gurigu doonana inuu degi karo iyo ku xukuma markaa kullu waaxid yacnii waa dowla qaa'ima binafsi waa suldo gaara oo mid waliba gaarkiisa u taagan aragtida taxaruriga ah ee qaanuun dhammaantiiba in laga taxaruraa waa aragti runtii soomaaliga horta isaga raad weyn ba iskagale sidiisaba bi-adu ka yimid daraaddeed laakiin waxaan leenahay alruuxi iljamaaci baa yaraatay waxaana batay qadiyadda tan ah taharurkaa qofku liwaxdo waar keligii baa wax qabanaya dadkan iyo dhibtooda iga kaxee lakiin waxaan leenahay camalka islaamigiisuu midho badan u dhalo wuxuu u baahan yahay in la tandiimiyo la ururiyo laakiin ururintu waa inaanay marnaba ka hor imanin nas ka mida nusuusta diinta yani ma dhici karto inaad tira waxbaan ururinaya walaalnimadan waxu dhimaya waxbaan ururinaya nusuusta diinta ku tumanaya taasi maaha ururin waxaan leenahay laa budda min nidaam laakiin waynu jiraa ina wey qaab aanad marnaba u duminaynin nusuus shariica waayo waxaad waxu ururinaysaa ilaalinaysaaba waa nusuusu shariica walidaalika waxaan leeyahay lawaasimtan laga tartiibinayo nidaamka dad badan ay ka tartiibinayaan kama ratibmaysaan qabaa laakiin lawaasimtaasi waxay ka ratibmaysaa suuءu tarbiya walidaalik ba xataa biduuni nidaam sidii bay u taallaa haddaad andimadood dhan burburiso sidiibuu u yaallaa tadaaburkii iyo furqadii iyo qurunqadhaadhkii o dhamme waxba iskama beddelin waa biduuni nidaam idan waxaan leeyahay waxaynu u baahan nahay in masaa'ilkan xooga loo sharxo wakhtigaygaa iska kooban waxaan ku gebagabaynayaa qad iyo saddexaad ama afraad oo aan leeyahay waa lawaasimta ugu waaweynee loo baahanya oo ah alqiyaada alwaaciya nidaaminta iyo waxwadista iyo waxa kane kama maarmaan qiyaado si fiican wax u garanaysa weliba qiyaada sharciya inay ahaato qiyaada cilmiya inay ahaato qiyaado dadka ka weyn inay noqoto inta badan qiyaadaadka ilaahay baa soo saara subxaana wa tacaala laakiin waa muhim waxaan leenahay qiyaadaadkuna laba mid bay wax ku wadaan inay qiyaada marmuuqa tahay oo dadku tawcan ay ugu hoggaansan yihiin tii nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam yacnii nebi moxamed saxaabada intuu ka weynaabaa badnayd hadday cilmi tahay hadday geesinimo tahay hadday ragannimo tahay hadday deeq tahay hadday wax walba deefar qof aad wax walba u daba fadhidaa waxa fudud wixii ka soo fulaba inaad aqbasho wax walba mar haddaad ogtay inuu kaaga sarreeyo oo waxa aad kula geli kartaaba aanay jirin waa طawcan wax walba inaad haye tidhaahdaa imanaysaa walidaalik baa waxaa fududayd inuu nebigu hogaamiyo calayhi salaatu wasalaam mujtamaca kan laakiin qaa'idku hadduu noqdo qof aan isna dadka waxba dhaamin oo midkii lasoo qadabaa ku murmaysaan xataa naska sharcigaa muranku idinku dhex marayo waad leedahay waxaanad waddaa sharciba maaha ama daliil ma aha waa iska adagta kaasina inuu hogaamiyo atleast waxay ahayd qofka qaa'idka ahi inuu noqdo qof dadka wax dheer xun dheer wax lagaga haybaysta ama lagaga dambeeyo ama uu wax ku hogaamin karo walidalik waxay ahayd inay culamaa'i shariica ama culammada muslimiinta ee dhabta ee dadka muslimiintii ka dambeeyaan inay ummadda hogaamisa bay ahayd haddii taa la waayo dhibta hogaamintu way adkaanaysaa minimumli waa inaan la waayin markaa mu'asasaat muasasaad islaamiya oo ama tarbiya ku takhasusay ama iqhtisaad ku takhasusay ama mu'asasa kaamiloo dhisan oo waxa kan wadi karta in la hela bay ahayd waxaan filayaa wakhtigaygabaa iska dhan masaladanina waxay u baahnayd malaa inaan in doora iyada lafteedu sharxo laakiin markii la waayay qiyaadaadka marmuuqa ah iyo andimada aan sheegaya aanay ka dhalanayn shareecada inay buriso markii kuwaasoo fiican la samayn kari waayey ama la waayey waxaa ka dhashay uun in laisba weydiiyo ururintu maxay tartaa ama nidaamku muxuu sameeyaa ama fawdadii iyo nidaamkaba inay faa'iide kale leeyihin xataa in dadku fahmi kari waayo ayuhuma awlaa alfawda aw tandiim iyo maa faa'iido badan leh aan idiin soo koobe waxaan ku koobayaa uun maqaalib badan buu u baahan yahay camalkan islaamigiisi uu si naajixa ugu fulo waxaynu u baahana inaynu iska xil saarro oo maalinba intaynu taxqiijin karno inaynu taxqiijinno wallahu aclam wabilahi towfiiq jazahu llah khayran sheekh mustafa muxaadaradaasi qayim kale ee uu noo soo jeediyey su-aalaha runtii aad bay u fara badnaayeen laakiin intooda badan mowduuca kuma saabsana wixii su-aalo fiqiga waxaan u leexinay dhanka nadooda fiqiga hadduu abadno waxaan haatan soo qaadan doonaa qaar ka mida su-aalaha weliba khaasatan kuwa mowduuca aad ku khuseeyey su-aasha ugu horraysa saa'ilku waxa uu leeyahay kala qaybinta aad sheekhow ku samaysay musalaxa labada mustalax ee ah ahdaaf kubraa iyo ahdaaf suqraa ma meel loo laabto oo muctabara ayay ku yaallaan mise waa fikraddaada oo qura waxaan tan u tilmaamayaa waxay tahay midi waxa weeyaan waxa uu qofka bini aadamkaa dhammaantiiba camalku qabanayo o dhan uu ku doonayo idan waa hadafkuba waxaa jira waxna waa wax wax lagu gaadho waxna waa wixii la gaadhayay wax allaale iyo waxa aad qabanaysoo dhan wuxuu doonayaba ha noqdee waxa looga dan leeyay waa labadaa shay oo keliya oo ah ilaahay raallidiisa inaad gaadho iyo janno in la helo idan waa ma'aala lilashyaa kullaha waa meeshay u wada laabmayeen walidaalika baa waxaan tilmaamayaa nusuus baan tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam ah qaabku tarbiyada uu samayn jiray tan macnaheedu ma aha inaan anigu diinta qaybna wax fudfudud ka dhigayo qaybna wax waaweyn ka dhigayo nusuusta sharciga ah siduu alle u kala weyneeyey ama ihtimaamka u kala siiyey bay u kala weyntay laakiin qadiyadda maqsadkaan uga dan lahaa wuxuu yahay waxay suurtagaltay in la gaadhay iyo inaan la gaadhin qofka haddaad uga dhigto waxa weyna u raadacaynaya inay tahay markuu gaadhi waayo wuu caajisaya laakiin ambiyadu shayga weyn ay dadka ku tarbiyeeyeen inuu wada gaadhay dhammaanteed nusuusta ku salaysani waxa weeyaan ninkii waxaa sameeya intaasoo hawaabuu leeyay ninkii waxaa sameeya jannadaasuu leeyay ninkii waxaa sameeya gurigaasoo janno looga dhisaya ninkii waxaa sameeya caynkaasuu leeyay idan hadafka koowaad ee camalka aad ka leedahayba waa inaad janno iyo hawaab ku hesho idan nusuusu shariica dhammaanteed baa tilmaamaysaan aan kuu tilmaamay salaad markaad tukataa lagu leeyay waxaasoo ajara baad leedahay ajarkaa markaa kii la raadinayey waxaan markaad samaysay baa lagu leeyay janna aad leedahay masaajid markaad dhisto gura janno lagaaga suga idan waxaad samaynayso o dhan waxaa abaalmar looga dhigay inay noqoto janno iyo ilaahay raalli ahaanshihiisii therefore kanu ah waxa lagugu abaalmarinayo ayaa wuxuu yahay hadafkii kubraaga ahaa nusuushu shariica dhammaanteed baana tilmaamaysaan qabaa wallahu aclam eh, saa'ilkanina waxa uu leeyahay sheekhow waxaa jirta in shabaabka aad tilmaantay ee dacwada u kacay wax badanna qabta ay soo waajahday arrin aan anigu ku tilmaami karo buu yidhi fitan oo ah adduunye raadis marka waxaa dhacda buu yidhi in meelaha qaarkood ay shabaabkii ka tageen dugsiyadii iyo dacwadii ay hayeen iyagoo markaasi odhanaya ama cudurdaar ka dhiganaya waxaan u soo shaqaynayaa ama waan soo shaqaynayaa si aan reerka halkan uga raro taasina ay dhacday in dacwadii ay meelo badan dayacantay marka maxaa xal ah ayuu saa'ilkani leeyahay ilaahay xaq ahayna wada waafajiyo anigu waxaan ka hadlayay acmaashan dadka muslimiinta ay wadaan cumuuman wixii la sixi karaya ama afkaar aan ku kordhin karayo aniga say iila muuqato inaan tilmaamo waanan tilmaamay qadaayaadka iska waaqiciyaadka yaryar ee ku saabsan dad baa shaqaaqo ka tegay ama caynkan waxaan tilmaamay shalayta waxaan ka hadlayay inaan adduunku buuxsaminba haddaad tidhaahdo waxaa buuxi inaanu buuxsamaynin ee u baahan yahay qofka muslimkii mar walba inuu wajhatu nadarkiisa aakhire ka dhigo waa matlab sharciya qofku hadduu u dadaalo siduu carruurtiisii ama dadkiisii u raran lahaa laakiin in badan kolleyba waxaan ku talinayaa saan hore usoo sheegay muxaadarada gudaheeda qofku marka uu qabanayo acmaal inuu ku talagalo inaanu kollayba qatiica ku samaynin saacad ama labadii saacadood ama wax dhigi jiray ama wax dhegaysan jiray waayo waxaan idhi waa waxa isaga iyo isku haya mabda'kan inaanay kala fogaanin haddaad u bambaxdo saaca aan wacdino oo adna aanad wax wacdinayn cidna wax kuu sheegaynin waxaa laga yaabaa saacaddaad wax wacday intaad naftaada u sheegtay inay ka badantay intaad dadka u sheegtay walidaalik masalada dee malaha fii sulbi lmuxaadara baan ku tilmaamay inay muhim tahay qofku shaqo kastoo uu qabanayo intay doonaysaaba haleekaatee inuu ku xisaabtamo masaajidkan iyo isaga linkageka u dhexeeya inaanu mar naba goyn ama deris ha noqdo ama miduu dhegaysta haada ama miduu bixiya ha noqdee aniga taladaydu wataa wallahu aclam e, saa'ilkani waxa uu leeyahay haddii hadafka uu mid qura yahay habka hadafka loo gaarayo ma la isku khilaafi karayaa oo qolo walba ama qof walbaa siduu u arko miyaa lagu gaari karaa mise waa la isku kaalmaysan karaa waxaynu horta wadnaa waa diin diintana nusuusteedu way cadday waa kitaab iyo sunna wax waa waxaan laba ogolayn laba qof oo muslimiina isweydiiso ama isku khilaafto waxna waa wax iman kara waqti alijtihaad wixii aan geli karaynin in la khilaafo in la isku khilaafa maaha towxiid in laysku khilaafo ma aha walaalnimo islaamiya in laysku khilaafo ma aha waxbaa jira musallamaad ah oo aan laba muslim oo isku khilaafsan hore iyo dibtoona loo helin acmaal dadoo iskhilaaftay mooyaane waxna waa masaa'il ijtihaadiya oo dadka ahlulcilmigii markay ka ijtihaadeen ay sidaasi ula muuqatay masaa'ilka ijtihaadiga ninka is idhaahdo dadka mid quro kaga dhig u taag heli maayo horena looguma taag helin oo iyadoo nebigu joogo calayhi salaatu wasalaam baa ijtihaadeedu saxaaba iskhilaafayeen ilaa qiyaami saacana ijtihaadku inuu iskhilaafo waa dhici karta laakiin waxaan leeyahay mas'alo ijtihaadiya oo laysku khilaafay usuusha inay dumiso oo laydhaa nana xisbi hebel baa noocaynkaasuuna kuwa kalena geeska lagu fiidhaa meelay diinta asal kaga leeday ma jirto wallahu aclam su-aasha ugu dambaysa saa'ilku waxa uu leeyahay waxaan u baahnahay talo sheekh mustafa waxaad ii sheegtaa haddii qof muslima uu la kulmo fidnooyinka jira allana uu ka badbaadiyey fidnooyinkaasi inuu ku dhaco dabadeedna ruuxaasi uu go'aansaday inuu diinta islaamka ee sharcigaa si wanaagsan u barto hase yeeshee ruuxaasi uu ku nool yahay magaalo culimmada deggan ay kala aaraa yihiin iyadoo shiikh walba ninka kale uu u tusayo inuu isagu xaqa wado ama uu saxsan yahay qofkaasi diyaarka u ah inuu waxbarashada sharciga islaamka bartana uusan awood u lahayn uu ku kala saaro maxaa qofkaasi la gudboon asalka horta wuxuu ahaa cilmiga sharciga in laga qaato dadka ahlu cilmiga ee rasmiga ee diintooda iyo caqiidadooda iyo dhaqankooda iyo cadaaladoodaba lagu kalsoon yahay laakiin fii bacdi alaxwaal waa dhici kartaa qofku inuu meel naa-i ama meel ka fog culamadaas joogo ama aanay badnaynba saasi daraaddeed ciddii wuxu kordhin kartaaba baynu ka qaato laakiin waxaa habboonuun aaraa'u rijaal inaanay noqonin waxaad qaadanaysa iyo sida isaga ula muuqato laakiin waxaad qaadataa inay noqoto nusuusulwaxyi waxaad rabto inuu ku baraa inay noqoto nusuusulwaxyiga waxaanan qof kastooo muslima kula talin lahaa haddaad rabto inaad diinta si wanaagsan u fahamto kow luqada ay ku qorantay diintan iyo ku soo degtay infasaiska saar iyada si wanaagsan u faham ama adawaadka waxay culammadu yidhahdaan wax lagu fahmo si wanaagsan u baro qofkana isku day inaad ka dhigato nusuusulkitaab qur-aan iyo xadiid inuu kuu dhigo biidn illaahi tacaala waad gaadhi doontaa goor aad wax miisaami karto dadka ahlulcilmiga ama dadka wax dhigana waxaan kula talin lahaa war dadka ha ku dadaalina inuu adiga koobi kuu noqdo ee waxaad ku dadaashaa qofku inuu alle iyo rasuulkiisa wax ka fahmo yani ma aha anigu sidaan u fakero ama sida waxiila muuqda intaan idiin dadaalo inaan idinkana rinjigaa idin mariyo oo wada mustafowdaan laakiin waxa weeyaan asalku inaan isku dayo alle iyo rasuulkii inaad wax ka garataan waxay sheegayaan inaan idinku xidho kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam saad wax uga garan lahayd anna iyagunbaa isleeya wax ka faham adna inaan kugu tijaabiyo laakiin inaad dadka adigu miqyaas isaga dhigto ama ra'yi sheekh xataa inaad miqyaas uga dhigto ayankan ma habboona waxaa habboon dadka in miqyaas looga dhigo inuu barto ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada saa daraaddeed waxaan odhan lahaa qof kasta oo wax dhigaya dadka ha ugu dadaalin sidaad adigu u fakertay inay u fakeraan ee ugu dadaal alle iyo rasuulkii waxay yidhaahdeen inay fahmi karaan wallahu aclam